bismi illah raxmaan raxiim mikrofoonka shida bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin wsala allahu wslama wbaarak calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin faxadatanii jamcu min ashuyuukhi aakhiruhum sheykhuna sheekh saan ibn cbdillahi usaymiy gafara allahu lahu walahum jamiica biisnaadi kuli minhum ila sfyan ibn can camr ibn dinar can abi qaabuusa mowla cabdillahi bn camr caas can cabdillaahi bn camr caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi waali wasalam alraaximuun yarxamuhum اraxmaan irxamuu man fi اlardi yarxamkum man fi اsama wmin daraa'iq raxmati raxmat اlmucalimiina bilmutacalimiina biiqra'i usuul mutuun khaasatan rasuul xadiid mustafaa warasuul mujtabaa sala اllahu عalayhi wcala aalihi waصaxaabati ajmaciin yafuuzu bisacaati alcaajil wاlaajil العاجل والآجل فهذا هو المجلس التاسع والعشرون بعد المئتين من مجالس إقراء وشرح كتاب سنة النسائي في ليلة الاثنين في ليلة الاثنين الموافق للثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1443 لهجة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة دول حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال warasaqan ikhlaas fi lqowl camal inu samiic mujiib dacwaat majliskaanu majliskii laba boqol iyo sagaal iyo labaatanaad ee majaarisul markay sharaxa kooban kitaabka sunna nasaa-i habeenkana waa habeen isniina kuna beegan laba iyo toban bisha rabiic alawal kun afar boqol iyo saddex iyo fadqiga nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam kitaabulbuyuuc ayaan kusoo jirnay baabkan waa baabkii soddonaad baabu wadci ljawaaixi waxyaabaha haligmo in la dejiyo oo meesha laga saara ayuu baabkan u baab yahay baabu wadci alxawaaij aljawaaix afwan aljawaaix waxyaabaha halaago waxyaabaha la kala gato ama beer ha noqoto iyo tacab amaba wax kale ha noqdeen waxyaabaha aafooyinka ay ku dhaceen guud ahaaneed oo min allaahi subxaana wa tacaala ka imaaday ay burburyoon ay baabi'iyeen in qofkii xoolahaas gatay oonan ku dheefsanin in laga dejiyo oonan waxba loo doonanin ayuu baabkan u baab yahay jawaaixda waxaa la yidhaahaa qof baa qof wax ka iibsaday intuusan qofkii ku intifaacin ay tacaddina isagoon samaynin ayaa min allaahi looga imaaday beer ayuu iibsaday kaba soo qaad markuu beertii iibsaday oo weliba iyadoo xilligii la iibsan karay sharcan ay mirihii casood noqdeen ama ay bislaasho ku soo dhowaadeen ayuu ka iibsaday kadibna ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ku salliday dabayl kulul kadibna hal mar ayay wada madoobaatay wax midha yaraatay oo ku haray lama hayo hal mar bay dam isla tiri hal habeen hal habeen ay ama dabeela u timid hal mar ayay dhammaanteed dhulka dhigtay ama daad baa u yimid daadkii hal mar wixii dhan iyadoo tacadi ku jiro min u yimid marka waxaa la yidhaha jawaaix waa musiibooyin iyo aafooyin aafooyinkan marka min allahi ka imaaday oo qofka wax iibsaday uusan sabab ku lahayn qofkii xoolihii laga qaatay waa loo soo celinayaa baabu wadci aljawaaix aafooyinka wixii min allaahi ka imaado oo saas wax u baabi'iyo wixii lagu kala qaatay ama qofkii wax looga qaatay waa loo soo celina ayuu baabkan u baab baabu wadci jawaa'ix aafooyinka in la dejiyo oo meesha laga saaro wixii lagu qaatay oo aafadaas wixii ay keentay qofkii xoolaha iibsaday aanan xoolo looga qaadin ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar kun shan boqol iyo toddoba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala اimam النasي ي abarna ibrahim بن xasan wa iqa qaala xadaثna xajaaج ibn xamed اlأcwar wa iqaة habt اkhtalطa fي aakhirihi qaal wuxuu yihi xajaaج ibn mxamed اlأcwar qaala ibn jurayj cabdimalik ibn cabd bn jurayj oo iqaة habt yursul ydlisa ayaa wuxuu yidhi akhbaranii waxaa ii warramay abu zubayr abu zubayr ayaa ii warramay maxamed ibn muslim ibnu tadrus weeyaane waa saduuq yudlis أnahu ibn zubayr ama abu zubayr samca wuxuu maqlay jaabiran jaabir bn cabdilahi ayuu ka maqlay tadriiski mesha waa ka baxay mujeedan samc haddii ay timaada khalaas yaquul isagoo leh qaala rasu rasulka wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi waali wasalam idaa bicta haddii aad haddii aad ka gadda min akhiika walaalka muslimka ah in bicta haddii aad ka gadda cafwan min akhiika walaalka muslimka ah amaran mir haddii aad ka gado amaran miro haddii aad ka gado geed saaran oo waxaa weyaan weli aanan la soo goynin oo fa asaabatu ay ku dhacda oy asiibto jaa'ixatun aafa ay ku dhacdo falaa yaxilu laka kuma bannaano an taakhuda inaad ka qaadato minhu walaalka xaggiis shay waxaad ka qaadato xoola kuma bannaano bima maxaaba taakhudu ku qaadanaysaa maala akhiika walaalka xoolihiisa bikayri xaqin xaq la-aan beer ayaa muxuu ahaa nin aad ku gorgor aad ku heshiiseen markaad ku heshiiseen kadibna oo xoolihii inaad muxuu ahaa ama kala qaata amaba waxay idiin dhinaadeena laakiin hawshii la guda galay ayaa aafa ilaah xaggiisa ay ugu imaaday beertii mirihii oo dhanba way nafci beeleen ama ha madoobaadeen amaba haba mxuu ahaa dabeyl ha wada qaado wamaa ilaa daalika kadibna ninkii asaga ah oo marka beerta kaa iibsaday xoolihiis waxaad ku qaadana meesha ma yeelaan isaga waxba kuma intifaacin wax asagaad ku tacadiyo dhibaato geysti ma lahan min allaahi ayaa mxuu ahaa habeen looga soo guuray marka ninkaas muslimka xoolihiisa walaalka ah ma taaban kartid xoolihiis haddii aad ka qaadataed waad u celinaysaa waba kama intiaacin beertii aad kaga iibisad oolaa ugu qaadatay isaga dembi aad ka galay beertii ama tacadi aad ka galay ma lahan alla aggiisa looga imaada haddii aad adiga hayn lahaydna oy gacantaada ku jiri lahaydna saas may noqon lahayd isaga markay gacantiisa gashin saas calaa hada alasaas marka nabigeen wuxuu le sal allahu alay wasalam kuma banaano inaad xoolaha iyaga qaadato bima ta'khudu maala akhiika walaalka xoolihiisa maxaad ku qaadanaysaa ayuu nabigeen leh sala allahu calayhi wa aalihi wasalam marka jaayaxa iyo aafo hadday imaaddo min allahi ay ka imaaddo khalaas warkaas waa dhammaaday idaa bicta haddii aad ka iibisa qofka muslimka ahow min akhiika walaalkaa amara mira haddii aad ka iibisa waad ka gad sooma faasaabathu ay asiibto jaaixatun aafo ay ku dhacdo maxay ku dhacaysaa waxay ku dhici jaaixada maxay tahay iyo aafada sheekh xuseen maxaa mirihi falaa yaxilu kuma bannaan laka adi kuma bannaano an taakhuda inaad ka qaadato minhu walaalka aad wax ka iibisay shayan wax inaad ka qaadato kuma bannaano bima taakhudu maxaad ku qaadanaysaa maalow akhiika maala akhiika walaalka maalkiisa biayri xaqin aq laaan xoole boqol kun kaga iibsatay beertii beertiina hal mar ay tirtirantay isagana haba yaraatay kuma lahan boqol kun od qaadata maxaad ku qaadanaysaa xaq la-aan wa nacam haa waan soo marnay xataa taxmara xataa yabdua silaaxuu samahin kaba soo qaad iyada oo muxuu ahaa geedka saaran haddii marxalad ay gaarto loo badin kara inuu inay bislaan doonto kaba soo qaad waxay ka soo baxday cardunkii oo kadibna cagaar ayay soo gaartay oo iftiinkii ay soo bilowday oo casood ayay noqotay xaaladaas marka haaliban inta badan inay uun xaalado naadir ah oo marmar dhici karta ma asal ahaan khalaas way ka soo gudubtay xaaladii halaabaysa xaaladaasoo kale marka waa la gadi karaa xataa yabdua salaaxuhu weyaan laakiin maxaa lagu gadi karaa bidirham wadinaar lagu gadi karaa laguma gadi karo timir kale laguma gadi karo ilaa caraayadii yarayd oon soo marnay oo qofkii waxyaabihii yarayd muxuuha ku dhanaansanay ama ku qudaaraysanay insaxa tacbiir oo shan wisqiina ka yarayd waa baab kale laakiin asal ahaan xaaladii marka iyadoo badad saraaxuhaa way muuqatay iyadoo caadi ah ayuu ninkii danaari kaga iibsaday kaash kaga iibsaday kadibna aafadaasaa ku imaada dam waa dantay saas weyaan waaya xadiidka afar kun shan boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai almt abarna hisham bn camaar asulami waa saduuqun muqriun kaburo fa kaana yatalaqan saduuq muqri weyaan kabura wuu weynaaday fakaana muxuu yatalaqanu mid hayaraaca ayuu ahaa saasoo muxuu xadiis saas ma inhaa soo saas ma inhaa waa iska ma garat qof hayaraacu noqday maskaxdii aan u shaqaynaynin weyaan markii uu dambe weyan wax laga hadlaa kow qaala wuxuu yidhi xadaana waxaa noo waram yaxya ibnu xamza alxadlmi wahiqatu rumya bilqadar qaala xadaana haru ibnu yaziid alkilaaci wahiqatu tabtun rumya bilqadar anahu isaga samica wuxuu maqlay ibna jurayj cabdimalik ibn cabdiiz bn jaz ka maqlay xadiisoo ka warramay can abi zubayr almaki muslim maxamed muslim atadrus weeyaane oo saduuq ahaa oona mudaliska ahaa can jaabir bn cabdilah radi allahu taca anuma ana rasul rasulka ala sl sl rsulkeen wuxuu yidhi man baca qofkii iibiyo amaran mira oo fa asaabatu ay asiibta jaa'ixatun aafo falaa yakhud aysan ka qaadan min akhiih walaalkii wadakara shee waxna waa sheegaye calaa waxbuu sheegay yani xadiidkii wuxuu u sheegay ayaa waxba xoogo xifdigii ayaa meesha ka yara maqan kadibna wuxuu yidhi calaa maa shaygeebaad yakulu ku cunaya axadukum midkiin maala akhiihi lmuslim walaalkiis muslimka xoolihiis muxuu ku cunaya boqolku waxaad ku qaadatay midhahan aad ugu bedelatay qofka haddii aad muxuu ahaa midhihii qofka uusan ku intifaacin oo isagana uusan tacaddi u geysanin ood min allaahi looga imaaday xoolihiis maxaad muxuu ku cunaya walaalkii xoolaha walaalka maxaad ku cuni xadiid afar kun shan boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasaعi axmad bn abd lah bn yaziid almuqri waa qala xadana sufyaan ibnu cuyeyna can xumayd ibnu qays acraj wa huwa acraj weyaan laysa bihi ba's can sulaymaan ibni catiiq almaki waa saduuq can jaabir bn cabdillahi radi allahu taala ana nabiya nabigana sal sl wadaca wuxuu dejiyey aljawaa'ixa aafooyinka gabdhaha qur-aanka korku akhrisanayaan gabdhaha qur-aanka korku akhrisanayaan gadaal iska gadaal mara khayrlansi fasalada maada ama codka hoos u dhigta waayahay waan wadayna gabdhihi waa aamusan insha allah waayahay xadiidka afar kun shan boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waa xadiid صaxiix akhbarna moxamed ibn cabd llahi bn yaziid almuqri waa iqa qaala xadaثana sufyaan ibn cuyeyna can xumayd wahuwa alacraj ibnu qays alacraj uh, laysa bihi baas can sulayman bn catiiq almaki alkilaaci almaki cafwan waa saduuq can jaabir bn cabdilahi radi allahu taala anhu ana nabiya nabigana sal slm wadaca wuxuu dejiyey uu meesha ka saar aljawaayixa aafooyinka waay casharka aan wadna gabdhow gabdhaha kor jooga hal qof iyo laba qofa kor fadhida meesha ka taga khayr laansi ama aamusa casharka arin ka wadne waxaa dhacday moogta nabigeena sal allahu aleh wasalam salaaduu bixinay markuu salaad bixinayey nabigeena calayh salaat salaam qof baa ka daba akhriyey markaad qof eh, ka daba akhriyey eh, salaaddii markuu ka baxay ayaa wuxuu yidhi maa unaazacu اlqur'aan waxaan isleehu yidhi qur-aanka maxaa liga daba ligula dheganyi maxaa qur-aanka ligula dheganyi marka gabadhan qur-aanka meesha ku arin waxay ugu lagan tahay casharkii meesha iskaga tag khayr laabsiye meel kale aad qolki qolalka waa badan yihin meesha maxaa ku soo fariisa cashar lagu akhrini kor aad xagga meelaas galgal khayr laabsiye khayr jacayl baa kaa tahay laakiin meesha waxaa weeye laba khayr waa isdhibaan mararka qaar nabigeena wuxuu diiday qur-aanka xataa in laisku jahro marka cashar iyo qur-aan iskuma jahra khayr laabsiye qolalka tirada badan masjidka qayb ka gal waaya ahay intaas waa logooyo ay gabadha noo geystay khayr lasi dembigeeda ala dhaaf waayahay can jaabi bn cabdilah radi allahu tacala ana rasul rasulka sal sl rasulka wuxuu yidhi man baaca qofkii gado amaran mira oo fa asaabatu ay asiibta jaa'ixatun aafa falaa yaakhud yuusan ka qaadanin min akhiihi walaalkiis wadakara wuxuu sheegay hayan shay ayuu sheegay calaa maa shaygeeba yaakulu ku cunaya axadukum midkiin maala akhiihi walaalkiis maalkiisa muxuu ku cunayaa xadiidka afar kun shan boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasri calamt akhbarana maxamed bn cabdilah bn yaziid almuqri wa qaala xadathana sufyaan ibnu cuyayna can xumayd wahuwa alacraj ibnu qays alacraj wa bihi ba's can sulaymaan ibni catiiq almaki wa saduuq jaabir bn cabdilah radi allahu taala anhu nabiya nabigeena sal slm wadaca wuxuu dejiyey aljawaaixa aafooyinka ayuu nabigeena dhigay dhulka oo qofkii aafa xoolihii uu qof ka iibiyey ay ku dhacday min allaahi ah in aad xoolihii qofkii kale u celiyo ayuu nabigana faray inuu ka qaatana wuu diiday sal allahu calayhi waali wasalam waaya xadiidka afar kun shan boqol iyo sagaal iyo labaatanaad amaba soddonaad ah cafwan waa xadiid saxiixa qala alimamu nas akhbarna qutayb ibn saciid qala xadaثna layth ibn sacd can bukayr ibn cabdilah ashaj wa iqa can ciyaad ibn cabdilah اqurashi wa iqa can abi saciid اlkhudri sacad ibn maaki ibn sinaan radia allahu tacala an arda qala wuxu uhi sacad usiiba rajulu nin baa la asiibay oo la aafeeyey fii cahdi rasul rasulka al sal slm fii imaarin mira ibtaaca uu soo iibsaday imaar marka le waa waxa inta geedka ay saaran yihiin miraha intaay geedka saaran yihin timirta oo kale kaba soo qaad iyo cinabka oo kale intay geedka saaran yihiin imaar ayaa la yihahda markii laga soo dejiyo oy ka soo degaan oo la qallajiyona waxay u baxaysaa timir iyo waxay noqonaysaa cinab cafwan iyo zabiib iyo wixii la ay noqonaysaa magaciyaa badelmi magaciyaa badelmi marka fii imaari mira oo ibtaacahaa uu soo iibsaday ayaa lagu asiibay oo laga aafay fa waxaa batay marka daynu dayntiis ayaa badatay dadkii marka dad ayaad muxuu ahaa intaad xoolo eh, miro ka soo iibsaday mirihii marka ka aafoobay kadibna dayn baa lagu yeeshay weliba aad bay u tiro badatay faqaala rasul a sadaquu aleyh war ninkan wax ku sadaqaysto muslimiinta wuxuu dhahay ninkan xoolihii yaa ka aafoobay dayn waa lagu yeesha wax ku sadaqaysto fatasadaqa annaasu caleyh dadka ee wax ku sadaqaystay falam yabluq muusan gaarin daalika xoolaha lagu sadaqaystay wafaaa daynihi dayntii laga rabay oofinteeda ma gaarin faqaala rasul uu sl slam khuduu qaata dadkii xoolaha iska lahaa maa wajadtum waxaad hesheen xoolahan lagu sadaqaystay waaad heshaan ka qaato idinka soo gaaro walaysa lakum idinma sugnaan ilaa daalika inta ayada waxaan ahayn idinma sugna oo waxaad ku leedihin oo kale ma jirto weyaan meesha marka arrin ayaa meesha soo bixi karta oo mararka qaar laga yaabo dadka qaarna ay u deliishadaan in ninkaas dayn lagu yeeshay haddii nabigeenna uu wadculjawaa'ix uu sameeyey oo yuusan ka qaadanin u dhahay meeshaana dayn baa lagu yeeshay weliba dayntii a markaasaa lagu sadaqaysto nabig yihi sal allahu alay slam kadib ayaa xoolihii waxaa weyaan eh, qofka markuu khaariqo sidii la yeeli jiray ayaa la yeelay kama soo qaat haduu nin khaariqo xoolihiisii muxuu ahay hal mar uu faaliso muflis uu noqdo wixii la helo oo xoolo ah ayaa dadkii daynta kulaha loo yeeri hebelow kaali hebelow kaali kulli waa imaanayaan adi meeqaad leedahay boqol kun adiga labaatan kun adi shan kun kadibna lacagtii al wada dari inti taallay ayaa markaa loo qaybini nisbadii soo baxday ayaa nin walba loogu dhufani ninka boqol kun laha waxaa laga yaaba inuu helo shan kun kii kunka lahayn waxaa laga yaaba inuu helo konton shil kaba soo qaad ma garat saasaa looga qaybini xisastoodii ayaa looga dhufani soo maaha marka haddii ay meesha wadculjawaarix ay jirto oo ninkan muxuu ahay waxba aan laga qaadan karin nimankaasay wax ku qaateen waxyaabaha ragga qaar ay daliishaan ay ka mid tahay arrinkan marka waxaa weeye laba dhanba waa laga eegi karaa dhanka koobaad ninkan nabigeena ala sl slam markii oolihii laso horta oolaha waa loo soo aruuriyey oo lagu soo daray isaga ma lahayn xoolo muslimiinta ay un meesha kusoo rideen w kadibna dadka waxa loo qaybina waa xoolaha asaga usan lahayno muslimiinti ay leeyihiin qodob waa qodobkaas qodobka labaad markay gaari weyday wixii soo haray oo waxba markii la wayna waxba ma leedihin o nabig yir sal slm waxba ma leeyihidiin dambe oo wax dambood leedihiin iyo waxaa laisla doonana marka insha allah tabaaraka wa tii hore ahayd kaba soo qaata hadii wax ku sadaqaysta la waay ka warrama tan fursaday ahayd dadaba wax ku sadaqaystay haddii ninkii xoolihii inta ay aafo kaga dhacdo cid wax ku sadaqaysta la waaye maxay noqoni waxlaga muxuu ahaa wax laga rabo ma lahan wax laga rabo ma lahan maxaa u daliila xadiiska laftiisa u daliila isla meeshuun saas weeyaan waaye xadiid afar shan boqol iyo hay baabu bayci athamar miraha in la iibiyo siniina sanado badan inaad tirada beertaydan ma ujeedaa oo muxuu ahaa faraha badan oo timirta iyo cinabka iyo noocan kala duwanna intaas soo sano shan sano soo socoto miraheedaadan kaa siiibiyey siniin ama laba sano ama afar sano xadii afarku shan boqol ko iyo soddonaad waa xadii saxiixa qaala imam nas aqbana qutay bn saciid qaala xadana sufyan ibn cuyayna can xumayd ilacraj almaki wa laysa lahu laysa bihi ba's can sulaymaan ibnu catiik qaala utayb wuxuu yidhi utayb wuxuu yidhi catiik ayuu yidhi bilkaaf waawaabu sulayman ibn catiiq aan soo marnay almaki oo saduuq ah weeyaan saasa sax catiiqaas bedelkeeda catiiq ayaa sax qutayb ibn saciid ayaa laakiin catiiq sheegay can jaabir ibn cabdillahi radi allahu tacala canhuma can nabi nabigena uu ka wari sal slam can nabi nabigena wuxuu ka wariyey annahu nabigena sal slam nahaa inuu diiday can bayci thamari miraha in la iibiyo siniina sanada beertaydan sanadaha soo socda miraheedaan kaa iibiyey wax macno weyn ku dhisan maan maxaa yeel waxaad fahmi karta maaha horta miro ma ka soo baxan haddii ay ka baxaan maxay noqon doonaan haddii ay mxuu ahaa ay ka baxaan ma afaabi doonaan mise waa nabadgeli doonaan wax la garana maahan baabu bayci amari midhaha in la iibiyo bitamri timir lagu iibiyo geedkii timirti saarnayd in eh, timir eh, mxuu ahaa oo qoynayd in mid dhulka taa lagu iibiyo ayuu baabkan ubaabay xadiidkaas eh, mxuu ahaa ama wuxuunkan qayban ka mar laakiin imaamku sii cadaynaya raximahullah raxmatan waasica xadiidka afar kun shan boqol iyo laba soddonaad waa xadiid saxiixa qala imam abarna qutay bn saciid qala xadadana sufyan ibn cuyeyna can zuhri can salim cbdilahi bn cumar can abi cabdilahi bn cumar khaaab radi allahu tacala anhuma waraxima jamiic aruwaat ana nabiya nabigana sal snaha wuxuu diiday can beyci amari miraha geedka saaran in lagu iibiyo bitamri timir lagu iibiyo nabigan waa diiday sal slm maxaa yeele isku miisaan ma ahan wixi waa isku nooc isku nooc waa kaba soo qaad hal kiila oo mirihii iyo hal kiila oo dhulkii ku yeelay oo qalalaa isku isku muxuu ah islama eko marka riba alfadli ayaa meesha soo gelaya waa noo imaan doonta insha allah tabaraka wa tacala baabka asaga laftarkiisa oo faahfaahsan وqال بن cمر cبدلله بن cمر wuxuu yihi imaamkan hal xadiid gooniyu ka dhigay iبن cمر wuxuu yihi xadaثnii زayd بن ثاaبت number wuxuu siiyey afar kun شhan boqol iyo laba iyo soddonaad xadaثanii waxay u warram زayd بن ثاaبitin saxaabigaas ayaa ii warramay radia الlahu taala an rasul rasulk sl sl markhasa inuu ruqseeyey fi lcaraayaa caraayada beyca loo yaqaan nabiga u ruqseeyey caraayada waan soo marnay laba suuradood usoo sheegnay suuradda koobaad qofka beer samaysan amaba beer aan weli aad u bislaanin oo yaro garow ah in uu muxuu ahaa timirtii saarnayd u raba inuu iyada oo qoyan cuna lacag uu ku gatana ma hayo kadibna timir qalalan ayuu hayaa timirtaa qalalana marka uu ku iibsanaya dhowr geed wixii saarnaa intuu cuna oo shan wasqi ama shan ritirar aanan ka badnayn cadadkaas lama dhaafin karo taas iyada waa suurad suuradda labaadna waxaa weeyaan nin baa masaakiin ay u imaanayaan kadibna waxay leeyihiin warniyow intaasoo geedoo beera ah haystaa muxuu aha timir ah geed iga sii naga sii markaasuu laba geed ama saddex geed ayuu siinaya markuu laba geed ama saddex geed siiyo geedkii marka masaakiinta way soo noqnoqonayan way imaanayaan waxbay ka guranayaan way imaanayaan ninkana haaliban beeraha oo weyna noocaas oo kale ah qofka reerkiisaa imaani xaaskiisaa imaani gabdhihiisaa imaani dee adiga arrimihiisi khaaska o dhan abeesha ugu jira marka masaakiintan ajnabiga kusoo noqnoqonayso dhibsanayaan markaas soo warrimi oo dhegeysto geedkan qiyaasa miiqaa muxuu ku taalla waxaa ku taalla laba boqoloo kiila laba boqoloo kiilo oo qalan ayuu siinayaa kadibna dararkii uu meesha ka bixinaya uu raggi khalaas ayagana dagday u qaadanayaan waxoodii cariyada marka labadaas qayboodba waa lagu fasiray marka beycul lama diidin inuu nabiga nusqeeyey ayuu sheegay waxaa soo wariyey zayd ibnu haabit radia allahu tacaala canhu wa ardah waaya xadiidka afar kun shan boqol iyo soddon iyo saddexaad waa xadiis saxiixa qaala imam nas ziyaad ibn ayub الطuسي وثiqة xافظ qال xadثna iبن culya ismاعيل weyاni qال xadثna أyوب بن أbي تmيd سkhtiyاni عن نافع mولى cبد لله بن cمر عن بن cمر رضي الله taعالى عنهuma وraحima جميع الرواaة أنa رasuل رsulk صل sم نh wuxuu diiday can الmuزaaبanaةi muزaabana ayuu diiday muزaabana maxay tahay waxaa noo fasiri rasuulkeena sal sلم ama waxaa noo fasiri cبd للhi بن cمر cafwan ayaa noo fasiri wاlmusaabanat musaabanadina an yubaaca waa in la iibiyo maa fii ru'uusi اnakli geetimireedka madaxeeda ama madaxyadooda wixii saaran in la iibiyo bitamrin timir lagu iibiyo bikaylin beeg musaman ee magacaaban ama kiilo magacaaban oo la yaqaano in zaada hadduu kordha lii aniga ayaa qaadani wain naqasa hadduu iga nuqsaamo ood ka yaraadana facalaya aniga ha ersato ama aniga mxuu ahaa khasaaro saas nabigeena waa diiday sal slm nin baa timir wuxuu la imaanay laba boqoloo kiilo ama laba boqoloo suus ama sac kadibna geed geedihii mxuu aha geed timireedkii ayuu saa u qiyaasaya wuxuu leeyahay labaatan soddon afartan geed weeyaan intaas way ku filan tahay khalaas labadan boqoloo kiilo qaado intaasoo geedna anaa iskala haddii marka geedahaas ay ka bataan laba boqoloo kiilo nasiibkay haddii ay boqol noqdaan ay intii ka yaraadaanna adiga waba kuma saarno aniga aan khasaaro taas nabigeena waa diidy sal sl maxaa yeelay laba mxuu ahaa laba waxa ku jirto laba arrimood oo labadaba beeca ah xaraan ka dhigto alharar waaljahaala qofka in la kediyo oo qofkaas waxaa laga yaabaa kan midhaha dhulka yeelay oo jawaanada ku jiray ama kartoonnada ku jiray nin kala inuu faaidin waa laga yaaba inuu khasarn waa laga yaaba inuu ninka geedkii w dushii saarna qaatay inuu khasarn inu faidin waa laga yaaba harar iyo jahaala ku sugan nacam ya waa oh, oh, oh, mishkilad kale waa mishkilad kale a ah, mishkilad kale haddii ay gee timirtii ku bedele horaan ba lama ogolenba de marka hore nahyi wa mamnuuc waaba haddii laakiin ay dhacdo timirti ninkii ninkii muxuu aha waxaa iska laha asalka timirti lahaa kan geed kale muxuu aha khasaaradaas waa isagunba isuqabi asaa isuqabi asaa isuqabi ha waaya xadiidka amaba baabka saddex iy soddonaad baabu bayci اkarni karamka in lagu iibi bizabiibi zabiib lagu iibiye karmiga waxaa weeyaan cinabka cinabka mirihiis geedka saaran oo qoyan in zabiibka ah, dadka qaar dadka qaar waxaa laga yaabaa inaynan ogeyn in zabiibkan aad taqaanaan oo noocyaha kala duwanna inuusan cinab ahayn ay aqoonina laga yaba dadka qaar oo cinabkan ay gooni u yaqaanaan caadi ay meelaha usoo iibsadaan subarkeetyada iyo meelahaas zabiibkana ay dukaamada kasoo iibsadaan cinabka aad aragteen oo hadda banaanada lagu iibiyey ama subarkeetyada lagu iibiy ama caadiga ood arkaysaan markuu qalalo wuxuu noqdaa zabiib zabiibkan aad aragteen waa cinabkan wax kale maaha waa isagoo qalalay marka zabiibkaas dhulka yeello oo qalalan in cinabkaasoo geedka saaran in lagu iibiya ayuu baabkan u baabi karmiga waaa adiis waaa jirta kusoo aroortay in loo cinabka loo isticmaalo karmiga oo nabigana wuu sal slam karmiga waa qalbulmumin qofka muminka qalbigiisa karmi la yidhahdaa marka ha isticmaalin cinab iyo zabiib waa in la isticmaalo ayaa fiican laakiin imaamkuu soo qaatay waa xogaho waxa laga yara fiican waaya haahay xadiidka afar kun an boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadii saxiixa qaala imam nas abarna qutay ibn saciid can malik ibn anas mdahijra an naafic mawla cbdilahi bn cumar bn cumar radi allahu ta anuma ana rasul rasul sl sl naha wuxuu diiday can ilmusaabanati musaabana ayuu diiday wاlmusaabanatu musaabanadana baycu athamari midhaha in lagu iibiyo bitamri geedaha korkooda midhaha timireed ee saaran in lagu iibiyo bitamri timir kaylan ee la beegay wa baycu alkarmi cinabkii in lagu iibiyo bizabiibi zabiib kaylan iyadoo la beegay nabigeenna waa diiday sal اllahu alayhi waalihi waslm musaabanadata ayaa la yidhahdaa ma kor baan aaday mise waan isla meeshuun xadiid afar kun shan boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas akhbarna qutay bn saciid qaala xadaثna abulaxwas salaam ibnu sulaym alxanafi wahiqaة mutqin can طaariq ibn cabdiraxmaan albajali wa saduuq lahu awhaam can saciid ibn musayib waa imaamkii can raafi bn khadiijin radia allahu taala anahu qaala wuxuu yidhi nahaa wuxuu diiday rasul rasulka sl slm wuxuu diiday can ilmuxaaqalati muxaaqalo ayuu diiday iyo wlmusaabanati ayuu diiday muxaqalada waa qamadiga iyo bariiska iyo geleyda ama muxuu ahaa masagacaddayd wix la midka ah oo dhulka taallo oo jawaano ku jirto amaba dhulka taalla iyadoo weliba beegan in lagu iibiyo sabuulkii bariiskii oo ku sugan ama qamadii ku sugan ama gelaydii oo ku sugan ama sagcadaydii oo ku sugan ama ilaa daalika amaba muxuu ahaa waa ka in lagu iibiy taas waa muxaaqalada waa in abuurkii aanan geedahan weyn oo muxuaha timirta iyo cinabka iyo aan ahayn ama muxuu ahaa eh, beeraha caadiga ah oo sabuulkoodii eh, qabo in lagu iibiyo raashiin dhulka yeelo oo weliba beegan taas weeyaan muxaaqalada waata ayad walmusaabanati musaabanadana waxaa weeyaan geedihii weyna oo timirta iyo cinabka iyo wix la midka ahaa mirahoodii oo geedka saaran in kuwa dhulka yeello oo beegan lagu iibiyo taa waa musaabanada waana soo marnay wax badan xadiidka afar kun shan boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadiid saxiixa قال الإمام النسائي عن أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري محمد شاب الزهري وإمامك عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثني وحي ورم زيد بن ثابت أي أي ورمي ana rasul inuu ruqseeyey fi lcaraaya cariyada shayga loo yaqaano oo geedaha korkooda cinabka amaba timirta saaran in in yaroo la cuna oo waxaa wey khudaar laga dhigto in lagu bedesho timir dhulka taallo shan ritirarna aanan ka badnayn nabigeen inuu ruqseeyey ayuu ii sheegay ayuu leeyahay radia allahu ta arda baab salamna waa noo iman doon ama salaf baab la yihahdo isna oo waxaa weya waxyaabaha qaar oon asal ahaan la ogoleen laga banayn doono baabulbey mxuu markasaa u socon waan gaari doona xadidka afar kun shan boqol iyo iyo toddoba iyo soddobaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasa akhbarana alxaarith ibn miskiin qira'atan ay waan asmac xaarith ibn miskiin wuxuu ka mid ahaa imaam anasaa'i shuyuukhdiisa aan sida tooska usan wax ugu qaadan waxyaabaha dheeriga oo kale waxaa ka mid ah isagoo nin weyn ah aad u weyn ayuu cilmiga bilaabay isagoo cilmiga nin weyn aad u weyn ah oo da' weyn ayuu bilaabay isaga iyo rag badan oo ayagoo daweyn cilmiga bartay ayaa jiray ood ka mid yahay ibn am aindls ibn am alindulsi oo taqaanaan isagoo ah nin aad u weyna ayuu mxuu ahaa cilmiga bartay intaa waxaaba kamidsun saxaabada nabigeena sal sl boqolkiiba sagaashan amaba boqolkiiba cadad aad u badan sagaashan yaan dhihine intooda badan ayagoo dad aad u weyna ay cilmiga barteen marka cilmiga waan ka weynaaday baabkiisa daaqada halaga rido daaqada halaga tuuro can ibn wahb cabdulahi ibn wahb almisri weeyaan qaala akhbaranii yunis yunis ibn ziid ayli waa iqat fii riwaayatihi can zuhri riwaayatuhu can zuhri fiiha wahmu qaliilu fii hayrihi khaطأ waay can ibn shahab zuhri qala wuxu ibn shahab xadaanii waxay u warramay khaarija ibn zayd ibn haabitin alansaari waa iqat faqiih can abihi abihiis oo zayd ibn haabita radia allahu ta arda ana rasul rasulka sal sm rasa wuxuu nusqayey fi lcaraaya aryada iyo rusay bitamri timirti waruab iyo timirteeda qoyan oo geedka saaran in laisku badasho in yaroo la cunaa ama in yaroo dadka masaakiinta ahaa waxaa weeyaan eh, la siiyey in timir loogu bedelo meesha la dhaafiyo tafsiir miduu noqdaba nabigeen waa ruqsay sala allahu calayhi waali wasalam baabu bayc alcaraaya caryadii in la iibiyo bikhirsiha bikharsiha bifatxi alkhaafi ay u qoranta kharsiha weyaan bifatxi alkhaa nacam bikarsiha weyaan bifatxi alkha bikarsiha ka dhiga baacu bayc caraya caryada in lagu iibiyo bikarsihaa qiyaaskeeda oo tamran timir ah karsiga waxaa la yihahdaa kaba soo qaad qof dadka waa kala duwan yihin dad baa ilma lacag sheekh cabdisamed cag waa maqan yihi isagaa aad noogu sheegi lahay waxaa weeyaan lacagtu saa u qabanaya sarafko ka dhab markuu saa u qabto wuxuu leeya waa boqol kun hal shil ma dhaafaya boqol kun ay noqoni saas uu qabanaya wuxuu leeyahay waa sagaashan sagaal kun dhabsi intay noqoni dhab konton kun u saas dad waxaa jira ilaahay uu yasiray qiyaasid oo aad u fudud ay ugu fududda marka geedahan timirta ayuu saas u eegayaa geedkan wuxuu leeyahay waxaa saaran boqol kiila kharsiga marka waxaa wey waa qiyaastaad noocaasa oo weliba dadka yaqaano dad waxaa jira hawsha ayadaa ku takhasusay oo loo yaqaan sacuudigaan ku arki jiray khaliijka dhanna waa ay leeyihiin ama carabtan ba u yaqaanaan shuyuukhulmacaarid wax la yihah jir shuyuu adig shuyuukhda u taqaanaan culamada duubka weyna u taqaanaan ayaga shuyuukhulmacaaridka waxaa weyan kaba soo qaad halkaas ay joogaan gawaarida iyo qiimahoodaa la weydiinaya kaba soo qaad gaari ayaa muxuu ahaa la qiimeyn rabaa saas waaa loo raggi yaqaanaa fasalo ahla dikri wa ayagaa loo yeeraya waxay leeyiin gaarigan qiyaastiisa kama badanaya an boqoloo kun kama badanay laguma noqonay abadan ma lagu noqonay meel kastood gey an boqol kun ka bat waa waa yaraa nin de la siray waa gooni laakiin haye guryaha u imaanaya gurigaanu saa u eegaya marka xilliga la dhisay iyo meeshuu ku yeele iyo muxuu ahaa inta dabaqu ka kooban yahay iyo inta hadda ijaarkiisa iyo wuxuu kori hoos iskugu celina markaas gurigaana boqol milyan ma dhaafi karo xaashiraye baabka umayr baabkaaga <laughs> haba kama taqani de wakaas mishkiladdu waxaa weeyaan marka laakiin aqala shay hadda kama soo qad islii maanta haddii aan nidhahdno guryahan islii ku yaaloo gaggaaban oo guryihii dhismii hore caadiga ahaa oo ku yeela kaba soo qaad tolofka laga soo bilaabo ilaa foorka inta udhexaysa a a a marar qaar isagoo qofka injineer ahayn ayaa dadka khibrada hawshaan ku jiro oo ka shaqeeya aad ba u yaqaanaan aad ba u yaqaanaan aad ba u yaqaanaan hadda maanta waa kaas axsanta axsanta ha hadda naynka iyo isku bacman sigiska ha iskuma iskuma dhawo anaaba garan kara anoo baabkaas hadda raali faxmali xataan ka aqoonin ayaaba garan kara hadda foor wax ku yeela for hadday u badanta waa weya kan nuskiis inuu noqda laga yaaba amaba hadduu kan boqol noqdo kan fork waxaa laga yaaba inuu toddobaatan noqdo amaba a meelaas noqda laga yaaba mhm. waay hay baabu bayc alcaraya bikharsihaa qiyaasteeda in lagu iibiyo carayadii tamran iyadoo tamir ah ayuu baabkan u baabay xadidka afar kun shan boqol iyo sideed iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qala imam l mat bna cubayd lah bn sacid sarqsi wa iqat suni mamun qala xadani yaya bn sacid اqaطaan can cubayd ilahi alcumari qala ahbarnii naafic bn cumar naafic mowla cabdilahi bn cumarna can cabdilahi bn cumar can zayd ibni haabit waa riwaayat saxaabiyin can saxaabiy ana rasul rasulk sl sl arkhasa wuxuu ruksayey fii beyci lcarayaad cariyadi in la iibiyo tubaacu waxaa lagu gedi bikharsihaa qiyaasteedii ayaa lagu gedi oo timirti geedka saarnayd ayaa dhulka mid taalla lagu gedi noocaas in la cuno amaba shaqaalaha dadkaas masaakiinta oo la siiyey in meeshii lagaga saaro oo dararkaas dhibkaas meesha laga bixiy awgeed ayaa loo yeelayaa nabigan waa ruqsay sal اllah alay slam xadidka afar kun shan boqol iyo sagaali soddonaad waa xadiid saxiix qaala alimam nas aleyh ramat akhbarna ciisa ama xadaثna ciisa ibn xamaad atujiibi wahiqa qaala xadaثna leyth ibn sacd almisri can yaxya ibn saciid alansaari can naafic mowla cabdillahi bn cumar بن cmر qal adثnي wa uram زayd iبn haabit u ramay أna rasul rusqeeyey fii bay cariyati cariyada in la iibiyo bikharsihaa qiyaasteeda tamran timir cariyada marka erebixin maa u samayn annaga ya haye haye saasaan len horumaris de bab haddii aan horumariska marka wax walbaa soo geli waxaan rabnaa in meesha aan dhowr shay isku helno horumariskaas inaan helno sidoo kale in waxaan la iimina ay timir qoyan tahay amaba cinab qoyan u yahay ama wax la mid a ah, inaan helno waxaa kale in wax lagu iibina aynan ahayn danaanid iyo daraahim oo timir kale ay tahay eray bixin u raadi markaas ya beerleyda <laughs> horta beerleyda waxaa la yaaba aniga isha asmaan inaan waxaan ka taqaana beerleyda beer waba ka taqaana waba kama yaqaan wallahi iyaga beerleyda somalida waba kama yaqaanaan mayna taas waxba kama yaqaanaan marka alcumuum cariyadaas waxay ku dhaanto oo marka la dul istaa kadibna un la fasira haddii horumaris hadda la yidhahdo wax walbaa ka soo geli timirtii aa soo geli bariiskii aa soo geli sonkortii aa soo geli lacagtii horumarinta aa soo geli marka waxaa soo geli muxuu bacaadkii xataa iyo waxyaabihii guryaha lagu dhisanay marka horumariskaas qaybu ka yih runtaa jus ka mid ay ah cabraysa laakiin markii raashinka lagu bedela taasa mashkilada masagada ma garan karaan ya cariyada sooma war carbeed sooma marka waxaa idinkugu fiican halka sheey ragga hore ay dhihi jireen yacrifuhu ahluhu <laughs> ragga ragga ahay marka idkhil la soo mara moogta idkhilka marka la soo mara ay kuleeyihiin yacrifuhu ahluhu bas ma waa laisku dhibaayaba marka axkaamta la soo mara wixii moogta geedihii la yaqaano geed soomaaliga maaha waa geed carbeed marka maba isdhibaayo ragga dhib isma dhibi jirin yacrifu ahluhu bas waa un raggii dadkiisi a yaqaano wixii qurac iyo yani geedihii la yaqaanay sarmaanka iyo bilcilka iyo geedihii la yaqaan hadii ay yihiin toos u sheegi lakiin tuusan aqoonin maba isdhibaayo wuxuu leeya yacrifu ahlow waa runtiis ya taasaa noo ror annaga marka inaan cariyada dhahna yacrifu ahlow laakiin tafsiirkeeda waa garanay erey bixinteeda markaa loo bahan yahy runtii masaa-ishan sharciga ah waxaa aad u fiican in dad la helo mukhtasiin ah oo ereybixinna sameeya hadda cariyadan oo kale tiimkeennan hadda halkaan joognay sheekh nuur cariyada ma ayra bixin oga raadisaan لا لا بحث خفيف يعني هذا هذا بحث خفيف يعني ها بل ها waxa isku daya eray bixin inaan u helna waxyaabaha noocan oo kale waxay noqoni mataqaanaa qof kasta oo annaga naga dambeeya oo imaado oo amaba raggeenaan muxuu halka fadhiya ama cidda u akrinayso oo kitaabkan dhegaysto eray bixinta khalaas waa u toosi ariya haye ha waa kala duwan aariya waa kala duwantan cariyadan iyo aariyad caariya iyo cariya ay kala yihiin shuqul iskuma lahan tanna waa fi sharq wa hada fi lmaqrib waa noo iman donta caariyada caariyada waa noo iman donta laftirkeeda noo iman dontaba kow ana rasu uusayey bayc cariyati caryadi in lagu iibiyo bikarsihaa qiyaasteeda oo tamran timir ah baabu bayci caraya caryadeer daba socoto biruab timir qoyan lagu iibiy ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar kun an boqol iyo afartanaad waa xadiid صaxiixa qaala imam nasai kuna abu dawuud sulayman bn sayf alxarani wa iqat xaafid qala xadaana yacqub ibrahim ibn sacd ibn ibrahim wa faadil qala xadaثna abi abis waxaa wa iqaة xuja can salix bn kaysan wa iqaة tabtun faqih can ibn shaab الzuhri ana salima mowla cabdillahi bn cumar akhbar wuxuu sheegay anahu isaga samcin ka maqla abdillahi bn cumar radia allahu taala anuma yaqul isagoo ina zayd ibna haabitin akhbara wuxuu sheegay ana rasul rasulka sl rakhas inuu rusqay fii bayci alcaraaya cariyada beeceeda birutab timir qoyan wa bitamri timir qalalan labadaba in lagu iibiyo ahay marka usmaan baabkaagii inaan qaadanay noqoni marka fii beyci alcaraaya horumarinta beyceeda biruab ruabka in la hormariyo wa bitamri nacam walam man rusqaynin fii hayri dalika timirtaas qoyan iyo timirtaa qalalan oo laisku ibila waxaana ma rusqaynin cinabka waa lamid sida ay riwaayaadkan loo sheegeen xadid afurun an boqol iyo kow iyo afartan waa xadii saxiixa qaala alimam nasa abarna isxaq ibn mansuur alkawsaj waa iqatan tabt wa yacquub ibn ibrahim الdwr وثiqة xاaفظ واللفظ لah عن عبدالرحمaن بن مهدي waa imaمkii عن مالك بن أنس مبدأ الهجرة عن داوuد بن حusaين الqرشh وثiqة إلا في عكرمة ورمya برأي الkhواaرج عن أبي سفyان الqرشh الأسدي mولاهma ثiقة عن أبي هuريرaةa cبدiرحمaن سkr dwسي raaوية الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي nabgana صل sم رkاas وxuu rusqeeyey uu baneeyey في الcrايا beeca caryada loo yaqaano أن تubاca in lagu iibiyo بkharsiha قiyaasteeda في خaمسaةi أوsuqin an ritirar iyo wamaa duuna khamsat awsuqin an ritirar inta ka yar halka wisqi waxaan dhahnay jamhuurtu waxay qabaan boqol iyo labaatan iyo laba kiila dhibic afar mise saas weeyaan ha xanafiyada iyo dadkaana waxay qabaan boqol sagaashan iyo shan kiila inuu wisqiga yahay shan jeer ku dhuf marka xadii afkun shan boqol iyo laba iyo afartanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nas alih mtn akhbarna cubaydillah ama cabdulahi bn mxamed bn cbdiaman qraish waa saduq qala xadana sufyan bn cuyeyna can yaxya bn saciid alqaطaan mise ansaari weeyaan can bushayr ibnu yasaar bushayr ibn abi kaysaan yasaar alxaariثi alansaari waa iqat faqiih can sahl ibn abi xahma alansaari waa صaxaabiyu sagiir ana nabiya nabigana sal slm radia allahu ta arda ana nabiya nabigana sal slm naha wuxuu diiday can bayci thamari midhaha in lagu iibiyo ama la iibiyo xataa yabduwa ilaa oo ka muuqda ood ka caddaada salaaxuhu suubashadiisa in la cuno in la isticmaalo inuu bislaana warahasa nabigu u rugseeyey filcaraya cariyadii an tubaaca in lagu iibi kharsihaa qiyaasteeda yakuluha ahluha ahalkeedii ayaa cuni iibsaday ruaban iyadoo qoyan ruab haddii aad ruab inaad ka dheragto rabto ood cunto ama aad si fiican u barato cumradii ajka waa la furi mogta <laughs> istiyaari marka ajka aad maalinta marka sabtiga maalinta isniinta galabteeda iyo maalinta khamiista galabteeda iyo ayaamudbiidka oo waxaa weeyaan hadda caawa laba iy toban soma habeen dambe oo arbacada habeen cafwan caawa laba iy toban sooma habeen dambe saddex iy tobanka ma kow iy toban caawa caawa laba iy toban wa habeenna marka oo talaada ah waxaa weeyaan ayaamudbiidka ah talaado arbaca khamiis isku beeg marka masjid nabowi khaasatan rutabki marka oo nooc walba ah rawtaanadii iyo sukarigii iyo nooc walba iyadoo ah marka oo mid yaryar mid waaweyn mid balax oo intaa fartaa la ego muxuu ahaa yacni garow ah oo markaad ruugaysaba qajac qajac qajac laho muxuu ahaa marka rutabkii oo dhan halkaasay soo dhigayaan waxaan la yaabay nimanka carabta karamka nimankaas iyo aakhiradoonka ku jira waxaad marayn kartaan maxaa yeelay man fatara saa'iman falahu milu ajrihi soo maaha waxay samaynayaan marka qofka beer ayuu leeyahy beerta ayada ah wax yarood muxuua ah ka tataabtamooyane sida beerta loo soo gooya dhammaanteed tallaajo weyn ayaa ub tallaajooyin weyn ayaa lagu wada shubi bahal yaroo muxuua ah, maalahan hadda maaratay teek aweyga amaba cunnada safariga ah maqaaxada looga qaata soomaarkin isku daboolka ah oo hadda baryahan nagu batay kuwaas ayaga ah oo adag kuwaan waa jilacsan kuwa adag ayaa muxuu ahaa ah lagu cabayni kadibna waxaa la saari daboolki waxaa weyaan talaajada marka lagu lagu eh, rastaynaya marka lagu rasteeyo talaajadan waxaa ku jirta boqol xaba boqol xaba guri dhan ayaa loo diyaarina oo labaatan soddon talaajo meel dhanoo mxuu aha gondhawn a loo samaynaya ama meel bakhaar ah oo muxuu ahaa talaajooyinka marka saas loo dhigaya ama talaajooyin weyn aba loo samayn wuxuu ugu talagelaya marka sanadka hal mar soo bir sooma go'da ilaa sanadka dambe laga gaaro timirti masjid nabowi sufru kule marka sufrada maxay tahay ninka wuxuu samaynayaa qaybaa loo xiri masaajidka waa qaybsan yahi qaybtaas xaggaas leenkaas isaga ah may leenkan koobaad hebela iskala xaaji hebel leenkan fula sheekh hebela iskala leenkan iskala mararka qaar waxa la samaynaya leenkaa la kala jaraya oo qaybtaas inta wixii ka jira adigaba halkala saddex qofaa loo kala qaymini meesha marka waa meel adig kuu xiran bas dad shaqaalaad qoran adigana mxua korsiir aad u qaadanay ad agtiis u fadhiisani ama adaa ka shaqaysan haddii aad xoogo yara nashaad iyo dadnimo kugu jirta bas dadka afurka marka wiilashaada iyo mxuu ahaa ilan gaabtii waba waxbarashadan hadda annaga lagu kadeedmay oo ilmihii habeenkii la dheelmani oo mxua habeenka dan la soo dheelmani waxaa lagama yaqaano waddankaas sacuudiga ola carabta guud ahaaba lagama yaqaano canug aayar laba saac uu iska tegaya mxuu ahaa ama hal saac i bar uu tegaya waxbarashada markii salaad duhurna tukadana gurigaadaba ku imaada bilahi towfiiq maba jirto waxaan xitaa dalalka jiraanka soomaalida soomaalida waa saas etoobiyada waa saas wax annaga unbaa cadaaban dalkan kenya waad aragteen canuga markaad salaada fajir toban sacdaad soo baxda ama toban saci bar waxaad arkaysaa ya sheekh imtixaan islaan waxaad arkaysaa muxuu ah xijaabanoo ilma qarqara la qarqariyo ilma saa ula taaganoo qabowga hay iyo rafaadka iyo kadeedka baski iyo sugi markaasaa mararka qaar waxaa u imaana <laughs> baabuur santa fulan ay ku qoranta oo kaniisad ka imaaday wallahi iskuulaad kaniisad ah mararka qaar loo qaaday marka ilmahoodii ay warkaa yuusan ila tegin meel kala dhaaday ilmihii marka waxay la istaagayaan bannaanka istaagayaan adoo socda marka masaajid soo geli raba dhab waxaa lagu yahay cami aftir macana adeer nala afur bilaahi calayk waa lagu dhaarina waliba mararka qaar maxaad samayni waa lagu soo wadi marka ramadan maa waan kaa leeyihin ataa ayaamaha kaloo caadiga isaga ramadan warba ma laha ma sooni haddaa tiri ata lagama helaya bas ijlis macana lagu dhihi meesha lagu fariisani marka waa lagu sii iran dhag <laughs> waad xirani waa laiska hor imaani kadibna waxaa la keeni qaxwadi oo waxaa la keeni shaahi oo waxaa la keeni timirti oo xayskii maandhowd aan ku rafaasanayn alxays xayskii moogid faalka xayska ah isku dhexdarka ah oo qamadigii oo inta la solay kadibna la shiiday iyo timirtii iyo subagii oo laisku xashay iyo waxyaaba carfina xaysaa la yihahdaa ka isagaa ah mxuu ahaa xayski eh, rooti caanaha baalkaa la yidhahda mxuu aha zabaadiga ama yogaka a u taqaanaan waxyaa mxuu ahaa aan la soo agdhigi nin walba la hordhigi bas halkaasaa marka joogto ah isniin kasta habeenka talaada ay soo gelaysa iyo habeenkasoo jimca soo gelayso khamiista ay baxday waa saas waa joogta ayaam albeyd saddex-iy tobanaadka afariy tobanaadka shaniy tobanaadka waa joogta ayaamahan mxuu ahaa caashurada iyo taasucada iyo waxaa weeyaan sidoo kale ah, tobanka cashar ah, alawal min dilxija iyo ayaamahaas muxuu ahaa waa joogta ramadaan isagaaba ka hadlimidaya ramadaanka isaga banaanahaas saaxaadka dhan waad ogolan yihiin bariiska iyo cunadii caadigeeda meesha lagu cuni aadaanka marka la adimana waxaa wey afartan daqiiqa ama soddon shan daqiiqa laiska joogi o laiska cunto cuni <laughs> marka waxaa kala jeedaa warka halkaas ila galay qofka rutab inuu barta rabo tigita goosta <laughs> halkaas aada hana isku beeg ayaamaasan sheegi wuu soo barani rudabka <laughs> kuwar hadda kuwar haddii hadda laga raadiye in laga arki de kuwaas talaaja ugu jiraanba waxaa la soo bixina eh, taqriiban eh, duhurkii camal ay soo bixinayaan si barafkaad ugu dhaca isagoo marka barafkii aad ka dhammaaday qabow yar oo khafiif ahlah oo laakiin qoyan oo sidiisii ah ayaa marka muxuu ahaa meesha ay keenayaan alcumuum markaas waa ka baxnay waayahay rutabkaas weeyaan xaggeen joognay baabu ishtiraa'i tamri birutab miyaan joognay mise waan afar kun shan boqol iyo saddex iyo afartan qaala imam nas alي mat abarana alxusein ibn ciisa aلطaئي wa saduq صaaxib xadiiث qala xadaثna abu usamat xamaad ibnu usama wa iqaة tabta rubama dls qala xadaثna waliid ibn kaثiir wa saduq caarif bاlmagaazi rumya bira'ي اkhawaariج qala wuxuu yihi akhbaranii waxaa bushayr ibn yasaar alxaariث wa iqaة faqih ana raafic ibn khadiijin radia اllahu tacala arضah wa sahl ibn abi xaثma radia اllahu taala arضah xadaثaa waxay u sheegeen raafic ba mxu waxay u sheegayaan bushayre ana rasul rasulka sal sl nahaa inuu diiday can musaabanati musaabana inuu diiday beycu athamr midhaha oo mxuu ahaa geedka saaran bitamri timir in lagu iibiyo timirta geedka saarnayd bitamri ilaa liasxaabi alcaraaya dadka caraayada u saaxiibka mooyeene fa inahu nabigeena sal slm adina lahum uu idmay sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadii afar kun shan boqol iyo afar iyo afartanaad xadii saxiixa qala alimam ibn sacid alayhi rahmatullah qatayna ibn saciid qala xaddatana layt ibn sacd an yaxya ibn saciid alansaari can bushay ibn xaarif ibn yasaan axariثi waa faqih can asxaabi rasul lah sl slm asxabta rasulka hadda labaan soo marna soontihin waa raafic ibn khadiij abi xama ibn abi xama oo sahla o anahum ayaga qaalo waxay yihahdeen rakhasa rasulla nabiga wuxuu ruqsayey uu baneeyey fii beyci alcaraayaa caryadii beeceeda bikharsihaa qiyaasteeda oo merihii geedka saarnaa kuwa iyaga noocooda jinsigooda oo dhulka yeela in lagu iibiyo waliba markii cunitaan iyo arrimo dana khaas ay noqdaan eh, shan ritirarna ay ka badanin nabigan wuu ruqsay xadiis kalea noo sheegtay baabka nacam can asxaabi waa jamc labaan soo marnay waxaa laga yaabaa marka mararka qaar waxaa weeyaan aqal aljamci inain inaan aqal aljamci inaani inay baabkaas oo ay ka fiiriyaan waa laga yaba waxaa kaloo suuragala inuu bushayr rag kale ka maqlay oon ayaga labadooda ahayn labadoo suuragal baabu ishtiraa atamri timir in lagu iibiyo ama lagu soo gatada ishtiraa tamri tamirta in lagu soo iibsada biruab iyadoo qoyan timirtii qoyan lagu soo iibsada baabka ba xadidka afar kun shan boqol iyo io شhan iyo afartanaad waa xadiis صaxiixa qala imam nas abarna amr cali alfalas waa xaafid qala xadana yaxya bn saciid hadalka hore waxaan ka hilmaamay raggaas carabta dhaqanka ay leeyihiin markii aan mxuu ahaa aan ka sheekaynay ninka dubeerle waa sidaan sheegay hadduusan beer lahaynna xilligaas markay soo go-aysa bahash waa badhaysa ama waa rakhiis marka magaalada dhanba timir ay noqoni qoyan oo rutaba waad soo jimlay qofku waa soo jimlaysana marka wuu soo jimlaysani wuu jimlaysani wuu keensani marka markuu jimlaysto talaajaad ka buuxsani amaba isaga geedka u timirta ha yeesho ama wax soo jimlayste dhaqankaas ay leeyihiin waa khayrdoon bal adig kumanaan kun sanad kaamil ah iyo sanad labaad iyo labaatan sana jaamacadda berigaan tegaynay oo ahayd eh, ninty eightki iyo xilligaan soo ka soo qalijibino fourtiinkii intaad bilaaban tatiinkii mxuuha gabagabadiis ahayd inta ayada ragga qaar aan naqaanay oo inta ayada lix iy tobankaa sana safrooda ay kala goyn oy saa ay u taxnayd waa la yaab mogta mararka qaar waa laisku qabanaya oo laisku muxuu ahaa xataa waa laga yaba inay laisku jijiido oo mararka qaar xataa ay idaaradda iyo eh, masjidka lisula dacwoodo oo markii dambe xakam iyo la kala saaro khayrdoon awgiis allahu akbar waaya xadiidka afar shan boqol iyo iyo shan iyo afartanaad waa saxiixa qala alimam bn sacd akhbarna camr an flas watiqatun xaafid qala xadathana yahnu sacd alqataan qala xadathana malik ibn anas bn alhijra qala xadathani cabdullah ibnu yaziida almakhzumi almadani almuqri alacwar watiqa can zayd ibn abi cayaash zayd ibnu cayaash wa huwa abi cayaash wa almadani وصدوق عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أول من رمى ساما في سبيل الله qال وxuu yihi سعد suئila rasul lah rasulka ayaa la weydiy sal slm can tamri timirti biruab ruab lagu iibiy ayaa nabiga wax laga weydiiyey faqaala wuxuu ku yidhi man xawlahu dadkii hareerihiisi ahaa ayuu nabigu wuxuu ku yidhi ayanqusu aruabu ruabkii ma yaraanaya oo ma nuqsaamaya idaa yabisa markuu qalalo oo sidii aad u buurnaa amaba aad u miisaanka badnaa miyuu ahaana mise wuu yaraani rutabkii qaalu waxay nacamha shaki ma lahan miro qoyan markay qallaan yarana waa dharayaan mogtu wii waa isku isku aruurayaan biyihii meesha ka bixi fanaha canhu nabigu wuu diiday sal slm suuradaas cariyada suurad aan ahayn in timir iyo iyo qoyan oo geed saaran ama dhulka taala xataa oo qoyan iyo mid qalan la isku iibiye lama ogola weyaan maxaa yeelay naqsi baa hadduu naqsi dhacana ninkii timirta saafiga ahayd oo caadiga ahayd iibiyey ayaa meesha khasaare ku geli waaya xadiidka afar kun shan boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam akhbarna maxamed ibn cali ibn maymuun alcaطaari الraqi waa iqa قال xدثنا محمد بن يوسف الفريابي الضبي مولاهma ثقة فاضل قال xدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية الأموي wa ثقة ثبت عن عبد الله بن يزيد المخزومي عن زيد زayd بن أبي عyاaش haddan soo mar labada ninba kan horena waxa w waa ثiقة kan labaadna waa صaduq zayd waa waa saduuq ismaaciilna waa waa iqa cafwan ninka la yidhaha cabdullahi waa iqa can sacad ibni malik ibn abi waqaas weeyaan qala wuxu yihi sacad radia allahu ta arda su-ila rasul rasulka ee waxaa laga weydiiyey can ruabi timirta qoyan bitamri timir caadi ah lagu iibiyo faqala wuxu yanqusu miyuu nuqsaamaya ruabki idaa yabiisa goortuu qalalo qala waxa yidhi nacam ha fanaha canhu nabigu wuu diiday sal slam cariyadii unbaa laga soo reebi lakin inta kale lama ogola cariyadan waxaa loo banayay xaajadaas taagan in la daboolo addiinu mabniyan waxaa weeyaan addiinu yusrun weyaan diinta ilaahi waa sahal oo qofka waxyaabaha ad u baahana meel unbaa loogu fatuuxini oo loogu yeesari baabu bayci asubra karoorki oo min atamri timir ah laa yuclamu ana la ogayn mikyaaluhaa beeggeeda bilkayli beeg almusama ee la yaqaano ee la magacaabo min atamri timir lagu iibi ayuu baabkan u baabiyey karoor meesha waxaa yeelo timir ah karoolkaas timirta ah in lagu iibiyo شhan boqol oo kiila oo la yaqaano oo miisaaman ama suus iyo karoor timir ah in lagu kala kala badasho wixii ku saran ubaabkan ubaab lama ogola maxaa yeelay timirta waxay ka mid tahay sida noo imaan doonta noocyada loo yaqaan alasnaaf arabowiya waxyaabaa ay ribada gasho waliba riba alfadli markaan ka hadlayno marka karoorkaas iyo waxaa weyaan beegaas la yaqaan in laisku gado ayaa la diidaya intaan yaran dhamaynayna iska sabr insha allah tabarak wa tacala salaad waad hormarsateen inkastoo runtii eh, <laughs> si adag weliba habeen horan habeen kale waan degdegnay hidaaye lama jamcinin roob fiican ma da-aynin marka meeshaan jingada meeshaan ku taal ayaa idin khaldaysa mogta adinka jingadaan been ay sheegaysaa jingadaan beenta sheegaysa iska ilaaliya salaada inkaa layn waaya Eh, soo maqli jirin muxuu ahaa islaamo eh, xaamilo ahaan u muuqda oo urbeenaad soo maqli jirin marka roobeenaad waa muxuu jengadan waxba yaan lagu dhisi haddii ayna salaad in la jamciyo odayaashiina khaasatan culimmada meeshan joogto oo muxuu ahaa aimada iyo ukaadii dha ukaadi adinka baxa soo fiiriye sheekh xuseen <laughs> waa muadin waxaa wey waa la amraya waxaa lihi salaada aqib isagana amar rasuulka ad u sheegaa jira oo hadda imaamku sal allah alay slam imaamka aqim yidhahdo inuu aimo waa la amray marka adinka waad le kaadiy shee xuseed iyo iyo imaam kale kaad leedihin si aan soo fiirnayna kaadiya hubiya xaqiiqatan saas waa haddii kale waxaa laga yaabaa ayadoo bannaaneen in la jamciyo salaad in la jamciyo oo kadibna salaadeena ay gasho heri karid khatar waa waaya xadiid afkun شhan boqol iyo toddoba-iyo afartanaad waa xadيث صaيixa qala imam nas aa abna ibrahim الxasan alkhacmi waثiqa qaala xadaثana xajaaج بن حمد الأور وثقة ثبت اختلط في الآخر قال بن جريج أخبرني وحي أبو زبير أنه محمد بن مسلم أبو زبير ويانه سمع إنه كما قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول إسقولا نهى وحود دي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة كرورك ومن التمر تمر إن لقو إيبيو لا لا يعلم أن لوغين مكيالها بيجيدا بالكيل بيك المصمى إلا يقارن من تمر تمر تمر لا يقارن ماذا لا أقول إن لقو إيبيو نبي قال دي دي إن السنادان وتمر xitaa haddii ay mid bufta buf nooc ugu liidan iyo nooc ugu qaalisan lama ogola intana laba kiil laga dhiga tanna kiilo laga dhiga lama ogola walow toban jibaar tan muxuu ahay ha lama ogola tan lacaga lagu gadayaa timir timir laguma gedi karo ilaa inay isku beeg ama isku miisaan yihiin mooyane cinab cinab laguma gedi karo inay isku beeg yihiin oy isku muxuu aha miisaan yihiin mooyane si kasta u kala duwanaadeen timirtu waa ti aan ka sheekeynayno qaarna inay aad qaali u tahay qaarna ay raqiista xadiidka ama baabka sideed iyo soddonaad baabu beyc subra karoorki in lagu iibiyo min aacaami cuna bisubrati karoor oo min acaami cuna lagu iibiyo laba karo karoor karoor laba karoor karoor mataqaanaan laba buur oo <laughs> raashiina buur raashiin raashiin <laughs> axsan ah, taasaa ugu fudud raggaa yaryar buurtaasa aad u fahmi karaan raashiin la buuriyo saa u buurin mid kaloo la buuri <laughs> karoorka aad uma yaqaanaan waaya in lagu iibiye ma banaayi mise ma banaana nabigaa noo shega sal slm xadidka afar kun shan boqol iyo siddeed iyo afartanaad waa xadid saxiixa qala imam atlaqbana ibrahim bn xasan qala xaddaana xajaaj ibn xamed alcawr can ibni jurayj cabdimalik bn cabdi bn jurayj wayn qala akhbarnay abu zubayr maxamed bn muslim tadrus anahu samica inuu ka maqla jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala yaqul isagoo le qaala nabiyu nabiga wuxuu yidhi sal slm laa tubaacu lama iibiye assubratu karoorkii ama buurti yarayd oo min acaami cunna ah bisubrati karoor oo min acaami cunna laguma iibiyo walasubratu karoor oo min acaami cunan bilkeyli beeg almusama in la yaqaano min acaami laguma iibiyo maxaa yeelay wixii waa isku jinsi waa isku nooco waana noocyada ribada ay gasho haddii la kala badiyo ribaa imaanaysa marka karoorkan waxaa laga yaba inuu kun kiilo yahay kana inuu sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal kiilo ya laga yaabo halkii xataa u dhexeeyo marka wa khatar halis wa ribo ayaa lagu dhici marka waa laga ilaalinaya hadduu beeg yahayna waaba kasii daran yahay shan boqoloo kiila iyo kanoon la ogeyn wuxuu ma kuna ma labo kuna ma afar boqola wuxuu lama yaqaan waay xadiidka ama baabka u dambeeya cashirkan insha allah tabarak watala wa laba xadid basa baabka soddon iyo sagaalaad baabu bayci zarci masaga baabu zarci abuur oo muxuu ahaa geedkiisii saaran zarciga waxaa weeyaan qamadiga iyo wixii la midka ah oo weliba abuuranoo weli mxuu ahaa geedkiisii ku yeela oo la goyn ayaa zarci la yihahdaa baabu bayci azarci abuurkii taagna oo mirihiisi iyo wiiisi ay saarnaayeen biacaami cuno dhulka taalo in lagu iibi ayuu baabkan u baab yahay xadidka afar kun shan boqol iyo sagaal iyo afraad muxaaqalada waa wax kale maaha qaal ya dalag ha waa fiicanta axsanta dalag dalag in lagu iibiyo masage dhulka taalla ama cunto dhulka taalo xadidka afar kun shan boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadid saxiixa qaala alimamu nasai almt bna qutay bn saciid qala xadana layt bn sacd can naafic an bni cumar qala wuxuu yidhi abdulahi bin cumar nahaa wain kaana karaman wowgaas laakiin wain kaana wawgaas hore waa in kaana ku jiro maxaa idinkugu jira adinka in kaana naklan yay ugu qoranta waawgiyuu ka maqan yihi sheekh nuur ay maa waawgi ma ku jira khalaas hahay hahay an yabyac inuu iibiyo amara xaa'iطihi beertiisa midhaheeda wain kaana naklan timir ba ha aadge timirad bitamrin timir kaylin ee beega wain kaana hadduu yahay midaan dambe waa aaday cadda lakin midaan hore in kaana nakhlan aw kuficnayd an yabiic inuu iibiyo amara xaaidihi beertiisa miraheeda in kaana nakhlan hadduu timir yahay bitamrin timir kaylan ee beega wawgaas marka xogaho culays buu keeni wain kaana hadduu yahay karaman cinab hadduu yahay an yabiicahu inuu ku iibiyo bizabiibin zabiib kaylan ee beega musaabaradii waa lama ogola wain kaan hadduu zarcan dalagii hadda uu cusmaan ama abuur ama geeda muxuu ahaa masaga weli sabuuladii ay ku taallo oo geedkii aan laga jirin wain kaana hadduu zarcan dalag an yabiicu inuu ku iibiyo bikayli طacaamin cunno beegi beegan ama beeg cunno ku iibiyo nahaa wuu diiday rasulkeen sal slam can dalika arrinkaas kullihi dhammaantii nabigeena waa diiday sala allahu calayhi waali waslem musaabanadin buu noo fasiray xadiidka afar kun shan boqol iyo kontonaad cashirkeena waxaa u dambeey insha allahu tabarak wa tacaala waa xadiid saxiixa qaala alimamu nas cali akbana cabdilxamiid ibnu moxamed alxarani waa iqa qaala xadaana makhlad bin yaziid alxarani waa saduqun lahu awham awham qaala xadaana ibnu jurayj cabdimalik ibn cazim ibnu jurayj can cطa ibn abi rabax can jaabi bn cabdilah radi allahu taala an rasul naha wuxuu diiday rasuulkeenna can almukhaabarati mukhaabara ayuu diiday kow mukhaabara maxay tahy waa arladii in qayb ayada ka soo baxaysa lagu kirayo oo ninkii la yidhaahdo beertan waa kaa kireey laakiin qaybtaana wixii ka soo baxana iskala qaybtan wixii ka soo baxana adaa iskala mukhaabara la yihahda dalagii asagaa wada abuuri marka isaga ka shaqayni dhankoo nin iskala dhankoo nin iskala fayahliku hada wayaslamu hada midbaa halimi midna waa mida wa badan kasoo baxan midna hakada waa la diiday byarar wlmuzaabanata muzaabana muzaabanadan waa geedkii korkiisii mirihii saarnaa kuwa isku nooc yihiin dhulka yeel in lagu iibiyo waxaan cariyada ka ahayn walmuxaaqalati muxaaqaladin waxaa weya dalagii caadiga ahaa oo masagadii iyo wixii lamidka ahaa in ayadna lagu iibiyo mid dhulka taalla iyadoo geedka saaran mid dhulka taal lagu iibiyo wa can beyci amari mirihii in la iibiyo qabla an yucama intaan la quudanin ka hore uusan bislaanin ka hore wa can beyci daalika arinkaas in la iibiyo wuu diiday si ahaanba ilaa bidanaaniir shilimaad oo dahab ah iyo wadaraahimi iyo shilimaad oo fidaa ah mooyane wa kale lagu iibi waa diiday waxaa la mida ah lacagahan aan haysano doolarkii iyo wixii la midka iyo shilin kenyaha iyo shilin soomaaliga iyo wixii la midka ah waa la mid weeyaan halkan marka beeroley ayaa noqonay goor aan ka bixi doonana ma ogi dadka qaar beerta aad uma yaqaanaan marka insha alla mar dhow waxaan gelaynaa baabkii anaad ku jeclaanay oon shaqadeen ahay dahab iyo fido iyo iyo gurye iyo raashinka dan waa nagu soo noqonaya laakiin dhib ma lahan hada wallahu aclam nacam ha ha